alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xisnulmuslim baynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka labiyo siddeetanaad ayaynu ka bilaabaynaa wuxuu sheikhu inoo sheegaya raximah ullah in subxii adkaarta la odhanaya ay ka mid tahay in la yidhaahdo allaahumma caafinii fii badanii allaahumma ilaahayow caafinii ibogsii oo ii ilaali fii badanii jidhkayga allaahumma ilaahayow caafinii caafimaad ii siiyo ilaali fii samcii maqalkayga allaahumma ilaahayow caafinii ibogsiyo ilaali oo caafimaad ii sii fii basarii araggayga laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa ilaahayow xaq ma aha adiga mooyaane allaahumma ilaahayow innii acuudu bika adaan ku magan galay min alkufri waxaan kaa magan galay gaalnimada waalfaqri iyo caydhnimada ayaan kaa magan galay inaan caydh noqdo iyo inaan gaaloobo mid walba waan kaa magan galay ee iga magan geli wa acuudu bika adaan ku magan galay ilaahayow min cadaabi alqabri cadaab qabriga gudihiisa laygu cadaabo ayaan ilaahu kaa magan galay laa ilaaha ilaa ant mid la caabuda xaq ma aha ilaahayow adiga mooyaane adoo qura in lagu caabudo ayaa xaqa cid kale in la caabudaa xaq sidaa wuxuu odhanayaa alaaa maraat saddex goor ayuu odhanaya saddex goor ayuu odhanaya xadiidka sidan sheegaya waa min xadiisi abi bakra saxaabiga abi bakra la odhan jiray nufayc ibnu alxaaris xadiiskiisii weeye waxaana soo wariyay abu daawuud iyo imaam axmed iyo nasaa'i fii camal yowm waleyla iyo bukhaari fi aladab almufrad ayaa soo wariyey xadiiska waxaa taxsiiniyey xaafid ibnu xajar wakadalika albanina waa taxsiiniyey wakadalika ibnu baazna xadiiska waa taxsiiniyey inkastoo albani uu ra'yigiisa xoogaa iskhilaafay ou marna e, kitaabna ku daciifiyey kutub kalena uu ku quweeyey oo ku taxsiiniyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in waxa waxaweeye la ducaysto oo ilaahay e, la baryo marka baryadiina waxay isugu jirtaa laba qaybood qaybna waa baryo ilaahay laga baryaayo waxyaalo wanaagsan sida inuu caafiyo ilaahay siiyo qaybna waa magangal ilaahay la magangelayo waxyaalaha shararkiiyo dhibaatooyinkiiyo xumaanaha ah iyo cadaabka laga magangelayo inuu ilaahay ka badbaadiyo loo magangeliyo caafiyadu waa maxay caafiyadu xanuunkoo keliya kuma gaar ahaa caafimaadkii waa soo gelayaa in xanuunkii laga bogsiiyo hadduu ku dhacay in laga bogsiiyo laga qaado xanuunkii haddaanu ku dhicinna in laga ilaaliyo xanuunkii laga dabaalo oo aanu xanuunkii ku dhicin waxaa kaloo soo gelaya masaa'ibka kale laftoodu inay ku dhacaan in ilaahay ka badbaadiyo caafiye inuu ka siiya waxaa weeye inuu ilaalin iyo difaac ka siiyo oo waxaasi aanu haleelin oo haddaanu ku dhicinna ilaahay ka dhowro oo ka dabaalo hadduu ku dhacayna Eh, in marka waxa weye laga qaado eh, marka waxaa ku sugan ducada marna waa la caam yeelaya marna waa la khaas yeelaya allaahumma caafinii fii badanii yani jidhkii waa caam xubin weliba waa soo gelis hadday maqal tahay hadday arag tahay yani mid waliba waa soo gelayse mid waliba waa soo gelaya markii hore si caamu ilaahay uga baryey inuu caafiyo siiyo allaahumma caafinii fii badanii haddana wuxuu sameeyey si khaas oo xubnaha qaarkood inuu ilaahay caafimaad u siiyo sida maqalka iyo aragga inuu ilaahay u siiyo caafiya u siiyo waayo maqalka iyo araggu labaduba aad iyo aad bay markaa u faa'iide badan yihiin ruuxana waxa weeye noloshiisa meel weyn bay ka joogaan haddii ruuxu markaa uu indhabeelo isagoo xooggii haya ayaanu haddana waxba qabsan karin waxaaba dhici karta inuu marka dambe iskaba fadhiista hadduu da' yahay oo kale yacnii da' hadduu yahay isagoo da ayndhabeelo waxaa dhici karta dhaqdhaqaaqiisi markuu yaraado in marka dambe xubnihiina marka waxaweye iska taabgaabtaan maqalkii waa saas si la eg waxay ka mid tahay waxyaalaha aadka wax loogu faa'iidaysto haddii ay noqoto yani waxa weeye wacdigii wuxuu ku maqlayaa maqalka ayuu adeegsanayaa maqalkaa ka anfacaya nasaa'ixdii iyo taladii yani dadka xataa marka waxaweye la macaamilkoodii yani dadkii uu la mucaamilayey ee la sheekaysanayey ee la hadlayey waxaasoo dhanba waxaa ka anfacaya maqalka ayaa ka anfacaya qofka hadduu da' yahay oo marka waxaweyan ciduu la hadla iyo waxba uu waayo waxaa dhici karta xataa kharafku inuu ku soo dheereeyo yani waxa weyaan haddaanu wax maqlaynin da'na uu yahay hadalkan uu dadka la sheekaysanayo la hadlayo waxay ka qayb qaadataa baa la yidhaahdaa inuu kharafku ama asaasiqu ka dib dhaco lakiin hadduu ciddan la hadli waayo naftiisu ku koobnaado yani waxa weye xaaladda noocaas ah dee dhib bay leedahay waxaa ku jira tawxiid lagu celcelinayo laa ilaaha ilaa anta markii hore ducadaa hore waa laga dambaysiiyey ducada dambe magangalka ilaahay la magangelayana waxaa lagu khatimay tawxiid laa ilaaha ilaa anta waxay ku tusinaysaa kelmadda tawxiidka sida loogu dadaalayo waxaanay noqonaysaa min qabiili tawasul camalkii saalixa ilaahay lagu baryayo ayay markaa noqonaysa camalkii saalix ahaa yani ilaahay lagu baryo maqalka iyo aragguna labaduba waa ariiqii qalbiga wax ku gaarayey oo qalbigii wax ku ogaanayey markuu wax arko yani waxa weeye waxaa loo gudbinayaa qalbigii yani waxa uu markaa waxa indhuhu arkeen bay u gudbinayaan dheguhu waxay maqleenna qalbigay u gudbinayaan qalbiguna waa meeshii jidhka maamulaysay alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kuluh waida fasadat fasada aljasadu kuluhu alaa wahiya alqalb ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam jidhka waxaa ku jira cad hadduu hagaago jidhkoo dhammi wada hagaagayo hadduu kharribmana jidhkoo dhammi wada kharribmayo kaasi waa qalbiga weeye allaahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqr ilah waxaan kaa magan gelayaa gaalnimada iyo caydhnimadaan kaa magan gelayaa munaasabada labadan ka dhaxaysa waa maxay maxaa labadan la ysugu lahay labadan waxaa la ysugu lahay dadka qaarkood dee faqrigu wuxuu ku xambaaraaba kufri dadka qaarkood baan markaa faqriga xambili karin waa musiibo weyn khaasatan faqrigu markuu aad u sii daran yahay cidda u sabirtaa waa cid marka waxaweeye dee markaa aad yani u sabir badan marka yacni inay dadka qaarkood dadkoo dhan ma wada ahee ay ku keensan karo faqrigu yacni kufri iyo nicmadii ilahay inuu ka abaalka daro uba gaaloobo ayaa markaa waxawayn meesha ka iman karta markaa sababta la ysku daray waa saas amaa xadiiska la soo wariyey la sheegay ee odhanaaya kaada alfaqru an yakuuna kufraa ma sugna isagu xadiis sheegayaa jira oo lagu soo wariyey faqrigu wuxuu ku sigtay inuu gaalnimo noqdo laakiin kaasi nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed waa inaan lagu kadsoomin cadaabulqabriga ayuu ilaahay ka magangelayaa cadaabulqabriguna waxa weeye waa dhib badan yahay marka sidaas aawadeed ayaa laynoo sharciyeeyey in cadaabulqabriga ilaahay laga magan galo xadiiska saddexiyo siddeetanaad wuxuu sheegayaa subxi in la odhanayo xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakkaltu wa huwa rabu alcarshi alcadiim xasbiya allaah ilaahw kaafigayga i kaafinayaa waa allaah allah weeye allaahoo qura ii kaafi ah asalku wuxuu ahaa mubtadihii baa la dambaysiiyey allaahu xasbii baa asalku ahaa oo laba isimoo labaduba macrifo yihiin haddii ay kulmaan oo mubtadiya khabar isu yihiin sida saxiixa ah ka macrifanimada badan ayaa mubtadihii ah ka laga macrifada badan yahayna wuxuu noqonayaa khabarkii marka allah maadaama uu ka macrifo badan yahay xasbii waxay noqonaysaa in waxa weye la yidhaha mubtadihii baa la dembaysiyey khabarkaa la soo hormariyey wa taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii la soo hormariyo waxay faa'iidaynaysaa koobis lagu koobaayo xasbiya kaafigaygo quru ahaaday allaahu ilaahay cid kaloo i kaafinaysaa ma jirto allaahoo qura i kaafinaya laa ilaaha ilaa huu ilaahu mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane calayhi tawakkaltu isagoo quraan tala saartay wa huwa ilaahay rabbulcarshi waa ka carshiga u saaxiibka ah carshigaasoo alcadiimi weyni badan carshiga aadka u weyn waa ilaaha u saaxiibka ah rabbu bacdi waxay ku fasiraan in looga jeedo khaaliqulcarshi rabbulcarshi bimacnaa khaaliqulcarshi wejigaasa qaar maraan bacdi mashaayikhda ka mida saasay ku fasireen laakiin tafsiirka saxiixa ah waa in la yidhaha rabbulcarshi waxaa loo jeedaa waa ka carshiga u saaxiibka macnaha saxiixi waa saas waxaana caddaynaya dulcarshi iyo dilcarshi ayaa soo aroortay oo adilada ku timi oo qur'aankiiyo xadiidkaba mawaadiic kale ku soo aroortay waa ka carshiga u saaxiibka ah rabbina bimacnaa saaxib ama khaaliq ama muncim ama maalik waa loo isticmaalaa marka haddii lafdigan ixtimaal leeyahay mawdican waxaa soo aroortay dee dul carshi iyo dil carshi ayaa soo aroortay duuda ama diidaasina waxay ku caddahay bimacnaa saaxibun in loo jeedo haddii meelna lafdi muxtamila oo wejiyo kala duwan aqbali karaa uu ku yimaado meel kalena ee araygii uu ku yimaado si kale oo aan marka siyaaro kala duwan aanu aqbali karin mid ku cad yahay waxaa laazima in lagu fasiro sidaa uu mawdica kale ugu soo arooro kale in lagu fasiro marka waxaa looga jeedaa dulcarshi waa ilaaha carshiga u saaxiibka marka waa macno ka khaasan inuu carshiga abuuray carshigii waa abuuray waa mulkiyaa isaga ayaa leh waxaa ka dheeraada inuu carshiga ilaahay u saaxiib yaho carshiga uu ka korreeyey macnihii istiwaada ayaa laynoo ishaaraya alraxmaanu cala carshi istawa sabca maraat toddoba goor ayuu sidaa odhanayaa xadiiska sidaa lagu soo wariyey waa min xadiisi abidardaa weeyaan waxaana loo soo wariyey isagoo mawquufiya isagoo marfuuca waxaana ku sugnaa man qaalahaa xiina yusbixu wa xiina yumsii sabca maraatin ruuxa yidhaahda xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu alcarshi alcadiim markuu waabariisto iyo markuu galabaystaba toddoba goor yidhaahdaa kafaahu allaahu maa ahamahu min amri dunya waalaakhira ilaahay wuxuu ka kaafiyaa wixii hami geliya oo umuurta adduunyo iyo umuurta aakhiraba ka mida ayuu ilaahay ka kaafiyaa xadiiskana mawquuf iyo marfuuc baa labadaba loo soo wariyey marfuucnimada waxaa ku jira markaa waxaa weeye dacfa ku jira laakiin mowquufnimada sida sheekh albaaniba caddaynaayo silsilatu axaadiisi daciifa siduu ku caddaynaayo waxaa ku sugan mawquufnimada rijaalkiisu waa iqaat ragga soo warinaya waa rag iqaad ah laakiin marfuucu wuxuu ku wareegayaa nin majhuula ayuu ku wareegayaa weliba ziyaado munkara ahina wey la socotay oo marka waxa weeye saadiqan kaana aw kaadiba yacni lafdigaasna waa lafdi munkar ah ama ha ku run sheegayo ama ha ku been sheegayo marka waxa weeye marfuucu ma sugna yacni waxa weeye mawquufku isagu waa sugan yahay saas aawadeed baa culammada qaarkood mawquufka markay quweeyeen mundiri weeyaane wuxuu odhanayaa abudardaa sidan iskama yidhaahdeene waxay leedahay xukmu rafci bay leedahay oo xukmu rafci ayaa la siinayaa sidaas yada ah ayuu markaa odhanaya waana daahir waayo sidaa markuu yidhaahdo kafaahu allaahu maa ahamahu min amri dunya waalaakhira arrin ijtihaad ku ogaan kara ma aha oo iska garan karo ya saxaabaduna waxay doonaan iskama yidhaahdaan umuurta sharciyaadka waxay odhanayaan oo waxay u meel dayeen wixii arrin haybi ah arrin haybiya ah wixii ah miday iska odhanayaan iyagoo aynan deliil u haynin ma aha marka mawquufkaasi wuxuu noqonayaa insha allah inuu xukmi rafci leeyahay ayuu noqonaya waxaa ku sugan tawxiid tawxiidkii baa lagu celcelinaya waagi markuu beriyo ayuu odhanayaa hadalkan toddoba goor baanu odhanaya toddobaduna khusuusiya gaaray leedahay xasbiya allah waa nooc tawxiida laa ilaaha ila allah waa kelmad tawxiida calayhi tawakaltu waa nooc tawxiida waayo isagoo quraan tala saartay weeye calayhi baa la hormariyey xasrin bay faa'iidaynaysa wa huwa rabu alcarshi alcadiim waa madxi ilaahay la ammaanaayo marka sidaa hadduu yidhaahdo toddoba goor yidhaahdo ilaahay baa ka kaafinaya oo ka ilaalinaya wax kasta oo hammi geliya xadiiska afariyo siddeetanaad subaxnimada wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alcafwa cafinta aad dembiyadaydii iga cafido iga dhaafto waalcaafiyata waxaan ku weydiisanayaa caafimaad baan ku weydiisanayaa balaayooyinka iyo masaa'ibta xanuunnada inaad ilaahu iga ilaaliso yaa wixii igu suganna iga qaado wixii kale aan weli ii imanna aad iga dhowrto iga ilaaliso waalcaafiyata waxaan ku weydiisanayaa caafiyaan ku weydiisanayaa inaad eh, ilaalin isiiso iyo caafimaad fi dunya adduunyada gudaheeda waalaakhirati iyo aakhira gudaheedaba caafiyada adduunyadu waxay noqonaysaa wax alla wixii dhibaato ah inuu ilaahay ka dhowro hadday xanuun tahay iyo hadday dhibaatooyin kale tahay iyo hadday masaa'ib kale tahay caafiyada aakhirana waxay noqonaysaa cadaabka aakhiro iyo fadiixada inuu ilaahay ka dhowro ka ilaaliyo oo aanu markaa cadaabin oo aanu markaa waxaweeye aanu fadeexadin oo kashifin aanu marka waxa waxaweeye argagaxa marka maalinta qiyaame inuu ilaahay markaa ka dhowro kullu daalika waxay soo gelayaan caafiyada aakhira uu ilahay ku siinayo allaahumma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanaya alcafwa caafintaan ku weydiisanaya inaad cafido dembiyadayda iga dhaafto walcaafiyata caafimaad baan ku weydiisanayaa iyo ilaalin fii diinii xagga diintayda aad ii ilaaliso wa dunyaaya iyo xagga adduunyadayda ii ilaaliso wa ahlii iyo xagga reerkayga aad ii ilaaliso wa maalii iyo xagga ubadkayga aad ii ilaaliso intaba inaad caafiya ii siiso oo inta midnaba musiiba aynagaga dhicin waxaa loogu hormariyey diinta waayo musiibo ruuxa ku dhacda waxa ugu weyn musiibada xagga diinta kaga dhacda waatay xadiiskii kale ku soo aroortay walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu ha ka yeelin musiibadayadu mid diintana kaga dhacda dadka qaarkood masaa'ibtu waxay kaga dhacaan xagga adduunyada ama xagga nafta ama xagga xoolaha ama xagga ubadka ama xagga reerka ya qaarna musiibadu waxay kaga dhacaan xagga diintay kaga dhacdaa dee diintii haddii musiibadu kaga dhacdo oo qofka tadayunkiisii iyo diintiisii ay xumaato uu ku dhaqmayey diinta dhaqankiisii diimeed ahaan u xumaado dee wuxuu noqonayaa mid markaa xumaana markaa la yimaado oo diinta xaggeedii ka inxiraafa taasina waxay u sababaysaa dee dhibaato aakhiro haddii si dhammaystiran dee diintii u fasahaado gaaloobaba gaalnimo ku dhinto dee waa cadaab abadi ah iyo khasaare abadi ah oo joogto ah khasaaraha adduunya waa laga baxaa ya joogta maaha adduunyadana waaba iska wakhti kooban waana dhici kartaa intuu ruuxi adduunyadii markuu khasaaro ama dhibaata kaga haleesho haddana dib inuu ka kabto haddaanu xataa ka kabanna adduunyadaaba iska kooban haddaanu adduunyadaba khasaaradii kaga bixin dee waxa weeye markaa falaaxii aakhiro iyo liibaantii aakhiro iyo sacaadadii aakhiro la kulmayaa laakiin khasaaraha abadiga ahi waa ka aakhiro weeye allaahumma ilaahayow ustur cawraatii astur cawraadkayga ceebahayga iyo cawrooyinkayga astur cawra waxaa la yidhaahdaa wixii ruuxa ay xumaato gelinayso inay muuqato marka jidhkiisa dee waxa cawrada ah waa waxa markaa yacni ruuxu dhibsanaayo inay markaa muuqatee ceebta ku ah oo cawradii raggu waa inta markaa waxa xundhurta iyo labada rug u dhaxaysa qofka dumarana cawradeedu waa jirkeedoo dhan baa cawro ah calaa qawlin ama siday jumhuurka culammadu qabaan wejiga iyo labada kaf marka laga reebo inta kaleo dhan baa cawro ah inay muujiso maaha cawrataa waa la yidhahdaa marka waxay noqonaysaa cawrada ilaahu ii asturo ee dhar aan markaa waxaweeye ku asturo ilaahu igu arsaaq mid cawraadkaa faydo oo dadka u muujiyo oo yani waxa weeye aan qarsanna ha iga yeelin ee mid qariya iga yeel cawrada macno labaad waa loo isticmaalaayo ceebta waa loo isticmaalaa ceebtii ruuxu ceeboobaa waa nooc cawro ah waayo ma jecla ceebta noocaasa dadku inay ka ogaadaan marka waxa weeye labada nocba waa soo gelayaan cawradaydii xagga jiir ahaaneed iyo yacni ceebahayga mid walba ilaahu ii asturoo ceebahana ii xil qari cawrada jidhkaygana ilaahu astur oo dharaan ku asturaysii dadka qaarkood baa dhacdaa cawradii waxay ku asturaan inay waayaan xilliyada qaarkood wa aamin rawcaatii ilaahayow nabadgelyo ii sii oo ii nabadgeli argagaxyadayda rawca waa cabsida ama argagaxa weeye marka macnaha waxaa laga tilmaamaya waxyaalahan ka naxaya ee ka argagaxayo nabadgelye iyo amni iisiiyo yacni marka iga ilaali yacni marka argagaxyada allaahumma ilaahayow ixfadnii i ilaali min bayni yadaya xaggayga hore iga ilaali wa min khalfii xaggayga dambena iga ilaali wa can yamiinii xaggayga midigna iga ilaali wa can shimaalii xaggayga bidixna iga ilaali wa min fawqii xaggayga sarena iga ilaali wa acuudu bicadamatik wa acuudu waxaan magan galay bicadamatik weynidaadan magan galay an ughtaala min taxtii waxaan ka magan galay an ughtaala in layga waxa weeye shirqoolo min taxtii xaggayga hoose layga shirqoolo ayaan kaa magan galay ikhtiyaalku waa shirqoolka waxaase loo jeedaa yacni dhulku inuu ila go'aan kaa magan galay musiiba xagga hoose inay iiga timaado ayaan kaa magan galay marka culammadu waxay sheegi jireen yacni alkhasfa sida ruwaadda qaarkood yidhaahdeen muraadku wuxuu yahay dhulku inuu la go'o ayuu ilaahay ka magan waxaa kaloo soo gelaya dhibaatooyinka kale soo kordhay ee xagga hoose ka yimaada sida miino la kacda iyo wixii la midii dee waa ikhtiyaal mina taxti ya waa xaggii hoose laga sharqoolayo qofkii iska soconaya ayaa laga yaaba meeshuu isku taagay inay miina uun la kacdo waxay soo gelaysaa an uqtaala min taxtii bay soo gelaysaa xadiidka sidan ku soo arooray waa min xadiisi eh, cabdullaahi bni cumar waxaanu xadiisku sheegayaa in rasuulku sala allahu aleyh wasalam aanu ahaan jirin mid ka taga kelmadahan inuu yidhaahdo kama tegi jirin markuu galabaysto iyo markuu subaxaystaba inuu sidaa yidhaahdo kama tegi jirine mar walba waa odhan jiray galab kasta iyo subax kastaba xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa soo wariyey xadiika xadiiska waa saxiixinaya sheekh albanina allahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata fi dunya walaakhira masaadirta asligay waxay qorayaan kutubaha soo wariyey haalibkoodu alcafwa way ka tegayaan marka hore waxay qorayaan allahuma inii as'aluka alcaafiyata fi dunya walaakhira marka marka labaad bay ku jirtaa cafwigu allaahumma inii as'aluka alcafwa alcaafiyata fii diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii marka laba goor ayaa hadda inoo qoran alcafwa alcaafiya laakiin kutubta asalka ah usuusha ah ee soo warisay xadiidka haalibkeedu marka hore ku dari maayaan laakiin marka labaad waa ku darayaan qaar isweydaariye waa jiraan oo yar oo ka hore ku daraya oo aan ka labaad ku darayn waa jiraan masder naadira oo atabaraani fi ducaa oo labadaba ku daraya waa jiraa sheikhuna masaadirtu u tiiriyey tabaraani fi ducaa kuma jiro laakiin kutubaha badan ee soo wariyey wax inoo qoran iyo waxaan inoo qornaynba alcafwa marka ugu horraysa waa ka reebayaan wakadalika kutubta adkaarta ee la alifay iyaguna waxa weye saas laeg bay samaynayan hadday tahay aladkaar linawowi hadday tahay waxa weeye alkalimu ayib lishekh alislaam ibnu taymiya hadday tahay saxiixu lkalim ayib lilalbani yani iyaguna waxay qorayaan marka ugu horraysa inay ka reebayaan alcafwa markaa taas waa tambiih eh, in markaa ay iska calaamadisaan alcafwada hore eh, si loo akhriyo sida lafdiga xadiiska waafaqsan allaahuma inii as'aluka alcaafiyata fi addunya waalaakhira wuxuu tilmaamayaa xadiiskani ducooyin badan oo ilaahay la baryayo ilahay waxaa laga baryay cafwi iyo caafiyo fi dunya waalaakhira waa caam ifyo aakhiraba inaad iyo inaad caafimaad isiiso if yo aakhiraba cafi wuxuu noqonayaa xaggii dembiyada inuu ka cafiyo waa duco xaggii diinta ku saabsan waalcaafiyata fi dunya waalaakhirana waxaa soo gelaya xaggii adduunyadii xaggii diinta mid walba inuu marka waxaweye ka ducaysanayo oo inuu diintii iyo adduunyadii mid walba u ilaaliyo mar labaad ba haddana lagu soo celiyey cafwigii caafiyadii allahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata fii diini wa dunyaaya wa ahli wa maali wuxuu ilaahay ka baryayaa cafin iyo caafimaad xagga diinta xagga adduunyada xagga ehelka xagga maalka yani waxa weeye waa si caama ah. inuu inta mid walba ilaahay caafiya u siiyo waa duca labaad cumuumka ducadani caamka tahayna waad garanaysa waxaana markaa jira tii horaa lafdigeedii la bedelay waayo addunya waalaakhira waxay noqonaysay uun intan bay noqonaysay waa la sii tafsiila fii diini wa dunyaaya wa ahli wa maali aakhirada caafiyada loo siinayo waa fii diini adduunyada caafiyada loo siinayo waxaa lagu sii cadfay wa ahlii wa maalii waxayna soo gelayaan xaggii adduunyada soo gelayaan laakiin si gaara loo sii sheegay marka waa takhsiisun bacda tacmiim maadaama ay adduunyada ka mid yihiin haddana gaar loo sheegay ehelkiiyo maalka waxaa ilaahay laga baryayaa astur inuu ilaahay asturo cidduu ilaahay asturo asturan ciddaanu asturinna way fadeexad bay ku sugantahy marka ilaahay asturka iyo xilqarinta laga baryayaa iyo inuu cawraadkana asturo waxyaalaha laga argagaxayo inuu ilaahay nabadgeliye u geliyo oo argagaxa ka baajiyo iyadana ilahay buu ka baryaya wuxuu ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay u ilaaliyo lixda jihaba inuu ka ilaaliyo lixda jihaba inuu ka ilaaliyo yani soomaalida ducaa yani markaa sidan meel ay is yidhahdeen oo kale ku ducaysta bay markaa caamada qaarkood ku ducaysan jireen yani balaayooyinka inuu gees walba ilaahay ka xijaabo ka ilaaliyo ya oo sare raaran ta hoose radeeban ya yani saas ay ku soo dari jireen wa acuudu bicadamatika an uqtaala min taxtii waa sheegnay marka dhulka in lala gooyo ama musiibo kale xagga hoose kaga timaado baa ilaahay laga magangeliyay ta xagga sare ka imanaysana danab ku dhaca iyo musiibo kale oo xagga samada kaga timi iyo yani waxaweye madfax xagga sare kaga soo dhacay iyo yani kullu dalika waxay soo gelayaan wa min fawqi xadiidka shan iyo siddeetanaad wuxuu odhanayaa markuu ruuxu waa bariisto allaahumma ilaahayow caalima alghaybi waashahaada kii waxa qarsoon u cilmiga lahaayow waashahaadati waxa muuqdana kii ogaaya u cilmiga lahaayow faatira alsamaawaati waalard kii cirarkiiyo dhulkaba abuurayow ee abuurkooda bilaabayow rabba kulli shayin shay kastaba kii u rabbiga ahaayow wa cala nidaa dhammaantood marka yaadii xarfunidaaga la xadfay yaa caalima alghaybi waashahaada yaa faatira asamaawaati waalardi yaa rabba kulli shayin wa maliikahu yani markaa saasay u dhacaysa rabba kulli shayin shay kastaba kii rabbiga u ahaayow wa maliikahu shay kastaba kii mulkinayo ilahaayow shay kastaba kii mulkinayey elahaayow ashhadu an laa ilaaha ilaa ant waxaan qirayaa oo ictiqaadsanahay oo qiraya oo caddaynaya an laa ilaaha ilaa ant ay annahu sha'niye laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane ilaahayow acuudu bika min shari nafsii waxaan kaa magan galay ilaahayow sharka naftayda wa min shari shaytaani wa shirki waxaan kaloo kaa magan galay shaytaanka sharkiisa wa shirkihi iyo shaytaanka shirkigiisa inaan yacni markaa shaytaankii ku sharig yeelo ama shirkigu ugu yeedhayo aan raaco la imaado ayaan ilaahu kaa magan galay badanka waxay u dabdiyeen washirkihi si kale waa loo xarakeeyey wa in la yidhaahdo wa haddii la yidhahdona waxay noqonaysaa shaydaanku shabakaduhu ku ugaadhsado ayaan kaa magan galay asharak waxa weeye waa almasaa'id wa xabaa'ilu shaytaan wa masaayiduh xabaa'ilu shaytaan wa masaayiduh shaydaanku waxa weeye shabakaduhu dhigto ee ku ugaarsado ayaa sharak la yidhahdaa laakiin labada dabdi waxaa raajaxsan oo qawisan wejiga hore waa shirkihii wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an ilaahow waxaan kaa magan gelayaa inaan kasbado calaa nafsii naftayda u kasbado suu'an xumaato aw ajurahu ama xumaatada aan u jiido ilaa muslimin muslim aan u jiido oo u sababo ayaan kaa magan gelayaa xadiiska sidaan lagu soo wariyey waa min xadiisi cabdulaahi bni camr bn alcaas isagoo min xadiisi abi ah abii asidiiq xadiiskiisa isagoo ahna waa soo arooray laakiin badanku waxay u soo wariyeen isagoo cabdulaahi bni camrin uu soo warinaya xadiiska waxaana ku sugnayd oo cabdulaahi bni camrin uu odhanayaa abubakar baa nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu su'aalay callimnii maa aquulu iida asbaxtu aw amsaytu rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam waxaad i bartaa waxaan idhaahdo markaan subaxaysto ama galabaysto waxaan idhaahdo i maxaan wakhtiga subaxdii ama galabtii idhaahdaa markaasaa nebigu yidhi yaa abaa bakrin qul abubakar waxaad tidhahdaa allaahumma caalima alghaybi waashahaada ila aakhirih saasuu yidhi xadiidka waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey shawaahid kalena waa leeyahay oo min xadiisi abi hurayra isagoo awaa la soo wariyey inkastoo xadiiska abi hurayre ayna ku jirin inta ugu dambaysa wa an aqtarifa cala nafsi suu'an aw ajurahu ilaa muslim intaasaa ka maqan xadiiska abi hurayra abu daawuud iyo tirmidi iyo bukhaari fi ladab almufrad baa xadiiska abi hurayre soo wariyey laakiin intaa dambaa ka maqan shaahid kale wuxuu leeyahy min xadiisi abi maalik alashcari iyo min xadiisi abi bakrin isagoo aynta waa la soo wariyey marka waa xadiis saxiixa weeye waa xadiis saxiixa weeyaan xadiiskanna wuxuu sheegayaa in sidan lagu ducaysto marka ducadii in lagu dadaalaya laga qaadanaya maadaama ducooyin badan inoo soo arooreen wakhtiga subaxdii in lagu ducaysto wakhtiga galabnimadii in lagu ducaysto ducadii iyadaa cibaada ah adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado saas aawadeed ducada in la fudaydsada ma ducada waa in lagu dadaalaa yacni khayrkii waxaa loogu kala rajo badan yahay sida loo kala duca badan ducadii waa in la badsadaa salaada aynu tukanayno waxaa ku jira ducooyin fara badan baa ku jira faatixadii bay ku jirtaa atixiyaadkii bay ducadu ku jirtaa waxay ku jirtaa marka waxa weye atixiyaadka dabadiisa waxay ku jirtaa markaysa waa yani arkaanta salaadda dhexdeeda hadday tahay fadhiga labada sujuudood udhexeeya hadday tahay waxa weye markaa sujuudda lafteeda in lagu ducaysto ducooyin baa soo arooray rukuucda in lagu ducaysto ducooyin baa soo arooray istiftaaxa laftiisii baa ducaa ya salaadda intaa laga bixin waxaa layna amray inaynu ducaysanno oo afar arrinna ilaahay laga magan galo ducooyin kalena intii aynu awoodi karo aynu ku ducaysanno uma liyatakayar min aducaai acjabahu iley marka salaaddii baa ducooyin fara badan koobsanaysaba haddana xilliyo badanoo kalea laynoo sharciyey inaynu ducaysanno oo ilaha barino adkaartii sabaax iyo masaaga waa idinka arkaa dikriyadiiyo ducooyinkii la odhanayay wakhtiga subaxnimada iyo wakhtiga galabnimada ducooyin badan baa ku jira qofku markaanu ducaysanayo wuxuu muujinayaa baahi uu ilaahay u baahan yahay inaanu ilaahay ka maarmin inaanu iskaafinayn inuu ilaahay u baahan yahay wuxuu la imanayaa tadallul isdullaynayo faqri iyo baahi u muujisanayo yacnii ilaahay inuu baryayo ducadiina waa cibaado waa ku tacabudaya marka waxa weeye waa ducadii waa fadli badantu waa cibaado fadli adducaau huwa alcibaada ilaahayna waa jecel yahay in la baryo man lam yas'al illaaha yaqdab calayh nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam kaan ilaahay baryin ilaahay waa u cadhoodaa kaan ilaahay baryin ilaahay waa u cadhoodaa bini aadamku waxaa la yaqaanaa marka la baryo way dhibsadaan ya allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu macnaha caynkaasa shaacir baa qaatoo wuxuu yidhi allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu baryadaad ilahay baryaysa haddaad iska dayso oad ilaahay baryi weydo ilahay waa ku cadhoonaya wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu bini aadamka yaryarina markaad wax weydiisatay cadhoonayaan bal intay isu jiraan waa arrin aad iyo aad u kala tagan barbardhigi karo marka ilaahay waxa weye baryada la baryo waa raalli buu ka noqonayaa waa jecel yahay baryadii ilaahay baa lagu caabudayaa wuu tadarucayaa qofkii waa isdulaynayaa ducooyinkaana waxa ay tahay iyadoo qofku qalbiga soo xaadirinayo inuu ilaahay baryayo ah, xasuusan oo isdullaynaya waa inuu markaa ilaahay baryaa uu ducooyinkaa la yimaadaa laakiin afka waa inaanu ka daldalin iyadoo qalbigii haafil yahay waanu aanu markaa kaba warqaba inu ducaysanayaba calaa sabiil caada waa inaan isaga akhrin imanka waxa weye waxaa laga yaabaa dee inaynu is-ilownaba oo markaynu xataa faatixada akhrinayno inaynu ilaahay baryayno ihdina asiraata almustaqiim ilaah waddada toosan nagu hanuuni ilah inaynu baryayno inaynaan ku baraarugsanaynba waa in qalbigii lasoo xaadiriyaa in ilaahay la baryayo la xasuustaa yani waxa weeye yani qalbiga ilahay laga baryaa qalbiga ilaahay laga baryaa marka ilahay waxaa lagu baryaya asmaadiisa lagu baryaya allahuma waa magac ilahay baa loogu yeedhaya caalim alhayb washahaada waa magac ilahay oo labaad faatir asamaawaati walard waa magac saddexaad raba kuli shay waa magac afraad wa maliikahu waa magac shanaad intaa mid walba ilahay waa loogu yeedhaya walilaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha intaan ducadii la sheegin baa tawxiidkii in la qirayo la hormarinaya ashhadu an laa ilaaha ilaa ant waxaan qiraya oo ictiqaadsanahay oo caddaynaya oo yaqiinsanahay mid xaq lagu caabuda inaanu jirin adiga mooyaane kadib baa haddaba ducadii loo soo degaya sharka naftaydaan kaa magan galay naftu shar bay leedahay shar baa ku abuuran sharka naftu leedahay hadday kibirka tahay hadday isla weynida tahay hadday sabiryarida tahay hadday argagaxa tahay hadday waxa waxaweeye markaa tahay yacni bakhaylnimada hadday tahay hadday jubniga tahay hadday fulaynimada tahay hadday bakhaylnimada tahay yani hadday tahay waxa weye dulmiga iyo marka waxa weeye yani xoolaha dadka inay ku maman tahay hadday tahay shahawaadka markaysa marka ay jeceshahay yani sharka naftaydan kaa magan galan taas waa lagu bilaabaya mar labaadka sharka shaydaanka iyo shirkigiisana waa kaa magan galan ee iga magangeli nafta iyo shaydaankaa qofka luminaya wakhaalif innafsa waashaytaana wacsihima ya yani waxa weeye nafta iyo shaydaanka mid walba khilaaf oo ina anafsa laammaaratun bisuu naftu waa mid amrid badan xumaanta marka naftu waxay u baahantahy carbin ayay u baahantahy sharka shaydaankana waa in ilahay laga magangalaa wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an aw ajurahu ila muslim waxaan kaloo kaa magan gelayaa naftayda xumaan inaan u kasbo ya aqtarifa bimacnaa aktasiba aan kasbado calaa nafsii suu'an ama xumaato aan u jiido qof muslima u sababo ayaan kaa magan gelaya waa ducaa cadiima ah weeye xadiidka lix iyo siddeetanaad ruuxii markuu waabariisto wuxuu odhanayaa subaxnimadii bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi alsamaa wa huwa asamiicu alcaliim bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa alladii kaasoo allahaasoo laa yaduru maca ismihi aanu dhibaynin maca ismihi magiciisa la jirkiisa aanu dhibayn cidnaba shay un shay aanu dhibayn fil ardi dhulka gudihiisa aanu ku dhibayn walaa fi fisamaa'i samada gudaheedana aanu ku dhibayn bimacnaa xagga markaa dhulka iyo xagga cirka midnaba aanu ka dhibayn min jihati asamaa iyo min jihati alard labada midnaba aanu ka dhibayn cidda ilaahay xusta magaca ilaahay isagoo xusay oo xuskiisa la yimi oo magaca bisimkaa qabsaday yaqiin iyo ikhlaasna sidaa ku qabsaday qalbigiisu yaqiinsan yahay uuna ikhlaas la imanayo ilaahay u badhaxtirayo ilaahay dartii ula imanayo shay kama dhibayo xagga hoose iyo xagga sare toonna laa min jihati alardi walaa min jihati asamaa wa huwa asamiicu alcaliim ilaahay waa ka maqalka badane alcaliimu cilmiga badan weeye sidaa wuxuu odhanayaa alaaa maraat saddex goor ayuu odhanayaa sidaas xadiiska sidan lagu soo wariyay min xadiisi cumaan ibni cafaan weeye xadiiskan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam axmed ayaa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyo wuxuu ihi waa xasanun saxiixun hariib wakadalika culamo kalena waa saxiixiyeen albaanina waa saxiixiyo wuxuuhi waa saxiix xadiiskan wuxuu sheegaya ruuxa sidaa yidhaahdaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa'i wahuwa asamiicu alcaliim markuu waa beriisto saddex goor yidhaahdaa maalintaa wax dhibayaa ma jiraan shayna maalintaa ma dhibo lam yadurahu shay hadduu galabtii intaa yidhaahdana habeenkaa shay ma dhibo oo wax waxyeelaa habeenkaa ma jiraan riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ruuxa markaa subxii saddex goor sidan yidhaahdaa lam maalintiisaas balaaye ku kadisaa kuma timaado waxay doonta baa noqoto hadduu habeenkii yidhaahdana balaaye ku kadisaa habeenkaa kuma timaado cusmaan ibnu cafaan waxaa ka warinayey inankiisii abaan ibnu cusmaan la odhan jiray inankiisii ina cusmaan ahaa ee abaan la odhan jiray baa ka warinayey xadiiskan buu u sheegay dadka qaarkood xadiiskii baa laga maqla mar damba abaan waxaa ku dhacay faarij baa ku dhacay dadku u sheegay ruux ka mida oo aad u eegayuu arkay markaasuu fahmay war xadiiskii waa kii kuu sheegayey ku saabsanaa hadduu sidaa yidhaahdo balaayo maalintaa ma haleeshiiyo balaayo habeenkaa ma haleeshee sidee faarijku ugu dhacay inuu sidaa niyadda isku weydiinayu fahmay markaasuu yidhi warkaan kuu sheegay xadiiskaan idiin sheegay anna been ma sheegin aabbahay cusmaan ibnu cafaanna nebiga been kama sheegin buu yidhi sala allahu aleyh wasalam laakiin buu yidhi maalintaa waan cadhoodayoo inaan dikrigan idhaahdaan ilaawe inaan idhaahdo ayaan ilaawey saasaa faarijku iigu dhacay buuri laakiin midaan been sheegay ma aha ya halkaa waxaa ku sugan xikma cadiima idaa jaaa alqadar camiya albasar si ilaahay qadarkiisu u fula buu yidhi ayaan ilaawey buuhi dabeed ma odhan buui markaysaa maalintaa saasaa dabeedna faarijku iigu dhacay buui marka waxay ku tusinaysaa yani dikrigan haddii la yidhaahdo inaan qofka musiiba ku dhacayn innaba wax musiibi inaynu ku dhacay laakiin marka la doonaayo ilaaba ilaa in ruuxa musiibadaasi ku dhacdo waxaa laga yaabaa dikrigii inuu ka tago waxaa kaloo laga qaadanaya cadhadu in waxyaalihii khayraadkaa wax ka mida qofka ay ka mashquulinayso waa sababta nebigu ugu dardaarmayo inaan ruuxu cadhoon aw awsini qaala laa taqdab faradada miraaran faqaala laa taqdab ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxu ihi ii dardaaran wuxu idhi ha cadhoonin markaasuu haddana ku celceliyey dardaaran ka weyn buu is ku siiyo markaasuu mar kastaba nebigu wuxuu ku yidhahdaa un laa taqdab ha cadhoonin yani cadhada iska jir marka horena dee asbaabtaad ku cadhoonaysa iska ilaali hadday dhacdo inaad cadhootana wax cadhada ku faraysa ha fulinin ya wax cadhada ku farayso ha fulinin cadhadii waxay u sababaysaa dembiyo intee qof intuu cadhoodo ficiladu ku kacay aad isugu cilkaambiya oo markaa waxa weeye aad yo aad arrinkaa yidhahda maxaa ku wati marka in lagu dadaalo dikrigan oo subxii iyo habeenkii mid walba la akhriyo saddex goor baa laga qaadanayaa aad iyo aad in lagu dadaalo aan marnaba laga tegin ayaa taasna ku sugan xadiidka toddobiyo siddeetanaad wakhtiga subaxnimadii ruuxu wuxuu odhanayaa radiitu billaahi rabban waxaan ku raali noqday ilaahay baan ku raali noqday rabban ay min jihati rabbin xag rabbinimo aan ugu raali noqday ama rabban xaaluu rabbi yahay ayaan ku raali noqday wa bilislaami islaamnimadaan ku raali noqday diinan xag diin ahaan ama diinan xaaluu diin yahay ayaan ku raali noqday wa bimuxammadin sala allahu alayh wasalam nebi muxamedna calayhi asalaatu wasalaam waa ku raali noqday nebiyan ay min jihati nebiyin xag nebi ama nebiyan xaal uu nebi yahay calayhi salaatu wasalaam ayaan ku raali noqday an la yidhaahdo ama la yidhahdo xaal weeye rabban iyo diinan iyo nebiyan haddii xaal la yidhahdo waxay noqonaysaa xaala laazimay noqonaysa saddex goor buu sidaa odhanaya waa min xadiisi thawbaan weeye xadiiskana wuxuu sheegayey man qaalaha alaaan xiina yusbix wa xiina yumsi kana xaqan cala allaahi an yurdiyahu fi dunya waalaakhira ilaahay xaqu isku waajibiyey waxa ahaaday inuu ifyi aakhiraba ku raalligeliyo xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i fii camal yowm waleyla iyo ibnu sunni iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey asheekh ibnu baas waa taxsiininayaa sanadkiisu weli oo tuxfatulakhyaarka kitaabka adkaarta ahee ee uu sheekhu qoray ayuu odhanayaa sanadkiisu waa xasan laakiin sheekh albaani xadiidka waa daciifinaya oo wuxuu odhanayaa xadiidku waxaa ku sugan markaa daciifada ayuu kaga hadlayaa waxaan odhanaya cillooyin buu leeyahay ee jahaalaha ku jirta nin majhuula ayaa sanadka ku jira idiraabna waa ku jiraa idiraabna waa ku jiraa marka xadiisku waa daciif waxay moodeen buu yidhi marka xadiis kaleoo mawduuca ku saabsanoo yacni markaa subaxa in la odhanayo sidaa sheegaya ayaa jira oo isagu sugan oo marka min xadiisi abi saciid ah dariiq kalena waaba jiraayoo markaa mundir laga soo warinaye oo hawaab kale sheegaya marka xagga hawaabkana isku mid kama aha subaxa keliyaanu xadiiskaasi sheegay oo galabnimadii kuma darin sawaabka halkan lagu sheegayo ilaahay ayaa isku waajibiyey inuu raalli raalligeliyena kaasi ma sheegaye janno in la gelinayuu sheegay marka waxaweye sawaabkii waa kala duwan yaho farqa udhexeeya marka calaa kulli xaal yani dikriga waa la odhanaya kolley subaxnimadii laakiin fadiilada xadiiskani sheegaya kaana xaqan cala allahi an yurdiyahu iyadu ma sugna xadiisku wuxuu koobsaday kolay meelo badan buu ku soo arooray in saddexdan la israaciyo saddexdanna waa alusuul halaaa waa usuushii saddexda ahayd weeye ee qabrigana qofka lagu su'aalayey man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka marka adilo kale ku soo aroortaa jirto mawaadic kale la odhanayo wakhtiga adaanka in la yidhaahdo weeye radiitu billahi rabban wbilislaami diinan wa bimuxammadin nabiya wa bimuxammadin rasuulanna waa soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo soo arooray e, mawaadic kalena waa soo aroortay in marka waxa la yidhaahdo sidan waa soo aroortay fadiile loo sheegaayo waa jirtaa daaqa طacma aliimaani man radiya biاllahi rabban wbilislaami diina wabimuxamadin nabiya oo isaguna markaa saxiixa ku sugan fii saxiixi muslim isaguna waa jiraa marka waxa weeye kelimaadkan in la yidhaahdaa waa kelimaad aad u qiimo badan weeye oo fadli badan weeyaan subxi in la yidhaahdana xadiisyo ku soo arooray waa jiraan ee fadiiladan khaaska ah ayaa markaa waxa weyaan culamada qaar ay ka hadlayaan oo leeyihiin sanadkiisu qawi sheekhu waxau uhi raximahullah subxi wuxuu odhanayaa yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiif yaa xayu ilaaha noolow yacni nolosha dhammayska tirina kay u sugan tahayo yaa qayuumu ka heeganka ahow ee bimacnaa cid walba maamulaya cid walbana ay u baahan tahay isagu cidnaba aan u baahnayn iskii u taagan biraxmatika astakiif naxariistaada sababteedaan kugu gargaar weydiisanaya tawasul bisifaat illaah sifa sifaatka ilaahay ka mid ah baa lagu tawasulayaa ilaahay lagu baryaya aslix lii sha'nii kullah aslix lii ii hagaaji sha'nii xaalkayga ii hagaaji iyo arrinkayga kullahu dhammaantii ilaahu ii hagaaji walaa takilnii ilaa nafsii haygu eegin naftayda darfata cayn yacnii ilbidhiqsi inta indhaha saa la ysugu qabanayo ee la kala qaadayo qadar la eeg naftayda ha igu eegine adigu mar walba ilaahayow i ilaali oo mar walba arrinkayga i islaaxi xadiiskan waxaa soo wariyey anas ibnu maalik ayaa soo wariyey waxaanuu nebigu sala allahu aleyh wasalam eh, la hadlayey inantiisii faatime ayuu la hadlayey markaasuu nebigu ku lahaa sala allahu aleyh wasalam maxaa kuu diidaya inaad sidan tidhaahdo markaad waabarisato iyo markaad galabaysato inaad tidhaahdo yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiif aslix lii sha'nii kullah walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn inantiisii faatuma ayuu sidaa ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam labada xildhibana in la odhanayo ayuu u tilmaamay xadiiskana waxaa soo wariyey xaakim ayaa ku soo wariyey mustadragiisa nasaa'ina wuxuu ku soo wariyey fii camal alyowm walleyla ayuu ku soo wariyey xaakim waa saxiixiyey diya almaqdesi wuxuu ku taxsiininayaa mukhtaaraadkiisa ayuu ku taxsiininayaa albaanina waa taxsiininaya wuxu odhanaya isaguna waa xasan marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa in ilaahay la baryayo adkaarihii waxay u badan yihiin badankoodii ducooyin bay u badan yihiin ducooyin ayay u badan yihiin maadaama addoommadii ay ducafo yihiin oo ay taag daran yihiin oo ay fuqara yihiin oo cajsi iyo dacfi iyo taagdarra ay jirto waa inay ku eertaan ciddii awoodda lahayd yacni markaa waa inay ku eertaan oo allaah ah allah waa inuu baryaa marka baryadii ilaahay la baryayo ka mid yihi waxaa lagu baryayaa labadan magac ayaa ilaahay eh, loogu yeedhaya marka ducadan la odhanaya yaa xayu yaa qayuum waa laba isimo asmaada ilaahay ka mid a ah. ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan ismullaahi alacdamku waa yaa xayu yaa qayuum taasay culammada qaarkood ay yidhahdaan awjuh kalena waa jirtaa waynu soo marra si gaarana labadan laysugu ysugu ladhaa asmaada ilaahay isim kastaaba wuxuu ku tusinayaa ammaan buu gaarnimadiisa ku tusinaya labada isima laysku ysku ee aayaadka ama axaadiista ay ku soo aroortay in laysku lammaaneeyey lammaanayntaa laysku ysku lafteedu waxay faa'iidaynaysaa ammaan kaloo ziyaada oo iyadoo isim kastaaba gaarkiisa u keensanayo ammaan iyo madxi iyo kamaal ya ayaa haddana isku ladhitaanka laysku ysku ee sharcan ay ku soo aroortay nusuusta iyadoo laysku larayo waxaa ku jirtaa ammaan kale oo ziyaada a ah baa ku jirta isku larhitaankaa faa'iideynaya marka allah waa xay waa ka nool cidda uu ilaahay nooleeyo makhluuqaadka ka midiba waa nool yihiine laakiin nolosha ilaahay dee lama mid aha nolosha ilaahay waa mid dhammaystiranoo kaamila ah. waa mid aan geeriyi ka horrayn waa mid aan geeriyi haleeli doonin waa mid kaamiloo aan nuqsaani innaba ku jirin waa mid daatiyo ilaahay u sugnaatay oo aan cid ugu tafadulin intaba makhluuqa noloshiisu waa ka duwantay yacni makhluuqa kuwa nool noloshoodu waa naaqis ma dhammaystirna waa nolol naaqis ah waa nolol geerii ka horraysay waa nolol yacni makhluuqaadka noloshoodu ay geerii ka dambaynayso makhluuqaadka noloshoodu waa nolol aan daati ahayne ilaahay ugu tafaduloo siiyey haddaanu ilaahay noolayn lahayna aynay noolaadeen marka afarta farqiba waa kaga duwan tahay nolosha ilaahay nolosha ilahay waa nolol kaamiloo dhammaystiran yani waxa weye waa nolol daatadiisa ilahay u sugnaateen yani waa xayaatun daatiya yani waxa weye sifaadka daatadiisay ka mid tahy waa qayuum ilaahay qayuum waa mubaalaqo qaa'im lagu sameeyey afaman huwa qaa'imun cala kulli nafsin waa ka ilaahay ku kacaya maamulka uu naf walba maamulayo ee deberaayo ka ku kacaya weeyaan marka qayuum marka la yidhaahdo mubaalagaa la geliyey waa ka kukicista badan bay noqonaysaa macnuhu waa ku kicitaan badan yahay inuu maamulo makhluuqaadka ahlucilmiga qaarkood waxay yahaan qayuum tafsiirka ugu fiicani waxay tahay waa almustakhni camaa siwaahu waa ka marka ilaahay cid walba ka maarmay iskii isagu u taagan cidna aan ku tiirsanayn cidna waxba aan uga baahnayn cid walibana isaga ay u baahan tahay maamulkiisa ay u baahan tahay raxmaddiisa ay u baahan tahay yacnii cidda kaleoo dhanna maamulaya alqaa'imu binafsi almuqiimu ligayri iskiibuu u taagan yahay cidna aan u baahnayn almuqiimu ligayrihi cidda kalena isagaa maamulaya oo waxaweye markaa deberaya ilaahay naxariistiisaa lagu tawasulayaa biraxmatika astaghiis raxmadaadan kugu gargaar weydiisanayaa sababta naxariistaada raxmada waxaa looga jeedaa raxmad sife ilaahaya ayaa loo jeedaa aslix lii sha'nii kullah yacni umuurahaygoo dhan ilaahu ii hagaaji hadday tahay umuuro adduunyo hadday tahay kuwo markaa diin hadday tahay umuuraha marka aakhiro yacni wax walba umuurihii adduunyaduna waa fara badan yihi dhammaan umuurahaygoo dhan ilaahu ii hagaaji walaa takilni ilaa nafsii tarfata cayn naftayda inaba ha igu eegin in indhaha laysku qabtoo la kala qaado ee mar walba ilaahayow i ilaali yaa oo ruuxu inta indhaha laysku qabanayo haddii naftiisa lagu eego intaa loo daayo ilaahay icaanadiisa iyo kaalmadiisa ka haysto dee waa halaagsamaya waa halaagsamaya waayo wuxuu isagu markaa isu tari karaa ma jirto haddii ilaahay aanu markaa u gargaarayn oo ilaalinayn oo aanu xafidayn oo aanu dhowrayn wax allo wuxuu isagu taransan karaa ama cid u tari karaa ma jirto xadiiska sagaaliyo siddeetanaad wuxuu odhanayaa subaxnimadii asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaahi rabbi alcaalamiin asbaxnaa waa waa bariisannay wa asbaxa almulku mulkiguna waa waa bariistay ama wa asbaxa almulku mulkigu waa ahaaday lilaahi mid ilaahay u sugan rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood mid u sugan ayuu mulkigoo dhanna ahaaday allaahumma ilaahayow inii anigu as'aluka waa ku weydiisanayaa khayra haada alyowm maalintan khayrkeedaan ku weydiisanayaa oo subaxnimadii baa la odhanayaa dee maalintii waa kan soo qaabilayo badankii maalintu waa harsanta marka khayrka maalintan baan ku weydiisanaya wa fatxahu waxaan ku weydiisanayaa furitaankeedaan ku weydiisanaya bimacnaa waxaa loo jeedaa yacni waxaan rabee wanaagsan inaan ku guulaysto ayaan ku weydiisanaya yacnii furashada maalintaas waxaa loo jeedaa waxa wanaagsanaan aan doonayo inaan maalintan ku guulaysto baan ku weydiisanaya inaad ii fudaydiso ii wa nasrahu guushiisaan ku weydiisanaya maalintan wa nuurahu nuurkiisaan ku weydiisanaya wa barakatahu barakadeedaan ku weydiisanaya wa hudaahu hanuunkiisaan ku weydiisanaya wa acuudu bika ilaahow waxaan kaa magan gelayaa min shari maa fiih maalintan gudaheeda sharkeedaan kaa magan galay wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari maa kii sharkiisa fiihi maalintan gudihiisa ku sugan wa sharri maa bacdahu wa sharri maa kii sharkiisaan kaa magan galay bacdahu maalinta ka dambeeya yacnii maalmaha kale ka sii dambeeyana iyo xilliyada kale ka sii dambeeyana sharkooda ilaahu adaan kaa magan galay marka waa duco weeye duco weeye xadiiskana wuxuu ahaa min xadiisi abi maalikin alashcari oo saxaabigii la odhan jiray abi maalik alashcari ayaa markaa xadiiska soo wariyey Eh, waxaana soo saaray xadiiska eh, abu daawuud ayaa markaa soo saaray abu daawuud ayaa xadiiska soo saaray sheikhu waxau inoo sheegay labada arnauud shucayb arnauud iyo cabdiqaadir arnauud ayaa taxsiiniyey buu yidhi oo yidhi xadiiska sanadkiisu waa xasan sheekh albani laftiisu waagii hore wuxuu yidhi xadiisku waa xasan ayuu yidhi laakiin markii dambe sheekh waxa u caddaatay inuu xadiisku markaa aanu qawi ahayna daciif yahay ayaa u caddaato nebiga aanu ka sugnayn calayhi asalaatu wasalaam oo xadiiska sanadkiisa yacni inqitaac baa ku jira abi maalik ninka ka warinayaa abi maalik yacni waxba kama maqal marka waxa weeye waa munqatic xadiisku mar labaadkana nin marka waxa daciifa ayaa ku jira xaafid ibnu xajar laftiisu markii uu adkaarta nawowi markuu takhriijinayey kitaabku ku takhriijiyey nataa'ij afkaar la yidhaahdo ayaa wuxuu soo marayaa hadalka uu odhanaayo nawowi waxaa soo wariyey abu daawuud walam yudacifhu mana daciifin markaasuu dabeedna u odhanayaa yacni waxa weeye waxaa ku jira xadiiska yacni waxa weeye nin daciifa marka ku jira ayuu odhanayaa sheikhana waxaa ku dhacay markaysaga duhuul baa ku dhacay in daciif yahay xadiisku yani duhuul baa marka kaga dhacay markaa saas aawadeed waxa uu odhanayaa xadiisku waa daciif ibnu xajar alcasqalaani waa daciif buu odhanaya marka waxa weeye sanadkiisu xadiiskan waa daciif marka weeye marka dikri joogtaa ah inaan loo akhriyin bay noqonaysaa hadduu marka daciif noqdo waxyaalaha saxiixa lagu kaaftoomo wa fi saxiixi qunyatun can adaciif saxiixa ayaa inaga kaafinaya yani markaa xadiis xadiiska yani markaa dacfi ku jiro marka leeyahy xadiisku waa daciifna waxaa loo jeedaa silsiladda ragga ah ee kala dambaysa ee kala werinaya ayaa marka waxa weeye maqalka ama ay iska maqleen ayaan markaa sugnayn qaarkood oo qaarkood ciddii uga sheegtay aynay markiisa markaa sheegin ama waxaa laga tilmaamaya ragga qaarkood ayaa marka waxa weeye yacni warkooda aan la cuskan karin saxaabada looma jeedo cidda ka dambaysaa laga tilmaamaya yani sida ay yani masalan arrin ay fahmi karaan dadka marka waxa weeye caamada ahi ama dadweynuhu waxay noqonayaan se uu lama yidhaho warkaa ninkaasi uu sheegay uga qaateen maaha waxay ka dhigan tahay noocaasoo kale ka dhigan tahay markay leeyahay xadiisku waa daciif waxaa laga tilmaamayaa cidda dambe ee xadiiska soo warisay ee saxaabada ka dambaysay baa qaarkood uga qaateen aynay ahayn oo kale ayaa laga tilmaamaya xadiiska sagaashanaad subaxnimadii waxaa la odhanayaa asbaxnaa calaa fitrati alislaam waxaanu ku waabariisannay islaamka fitradiisa bimacnaa diinta islaamka annagoo ku sugan baan waa berisanay wa calaa kalimati alikhlaas kelmadda tawxiidka laa ilaaha ila allah annagoo ku sugan ayaan waa berisanay wa calaa diini nabiyina muxammadin sala allahu aleyh wasalam diinta nebigeenna muxamed ah calayhi salaatu wasalaam annagoo ku sugan ayaan waa berisanay wa calaa millati abiina ibraahiim yacnii diinta aabbaheennii ibraahiim diintiisii annagoo ku sugan ayaan waa berisanay xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday mid gaalnimo dhammaanteed ka soo iilanaya oo ka soo leexanaya oo wixii gaalnimo ah ka baydhaya xaalu ibraahim ahaaday ayaannu diintiisii ku sugannahay musliman xaaluu muslim ahaaday mid ilaahay waxidayo keliyaynayoo rabbi u hoggaansan xaaluu ahaaday ibraahim wamaa kaana ma ahayn min almushrikiin yani mushrikiinta mid ka mida ma ahayn yani mushrik markaa mushrikiinta ka mida ma ahayn ama jumladda mushrikiinta kuma jirin xadiiskan waa min xadiisi cabdiraxmaan ibni abi abza saxaabiga soo wariyey waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu abi abza ayaa la yidhaahdaa xadiiskana waxaa soo saaray imaam axmed ayaa musnadkiisa ku soo saaray ibnu sunnina wuxuu ku soo wariyey fii camal yowm waleyla ayuu ku soo wariyey xadiiskana xaafid alciraaqi waa saxiixinaya wuxuu odhanaya isnaadkiisu waa saxiix wakadalika albani waa saxiixinaya wakadalika ibnu baaz waa saxiixinayaan marka xadiiskani waa xadiis marka waxa sugan weeye marka waxaa laga qaadanaya xadiiskan adkaaraha la odhanayo in dikrigani ka mid yahay asbaxna cala fitrat alislaam wacala kalimati alikhlaas wacala diini nabiyina muxamadin sala allahu aleyh wasalam wacala millati abina ibraahiima xaniifan musliman wama kaana min almushrikiin haddaba waxaa isweydiin leh cidda akhrinaysa dikrigan haddii tafsiirtii nebi ibraahiim aanu ka mid ahayn amaba aanu hubin inuu ka mid yahay aanu kala garanayn miyuu ka mid yahay mise kama mid ahaa ama uu og yahayba nasab ahaan inaanu ibraahiim gelayn wuu sidaa og yahay abiinaa ma ka reebayaa oo wa calaa millati ibraahiima ma odhanayaa mise ruux kastoo muslima oo dikrigan akhrinayaa sidaas xadiiska ay ugu soo aroortuu odhanayaa wa calaa millati abiina ibraahiim waayo nebi ibraahim calayhi asalaatu wasalaam tafyirtiisu waa carabta iyo banu israa'iil ciddii caraba ama banu israa'iili waxay gelaysaa ibraahiim bay gelaysaa inkastoo qaxtaaniyiinta khilaaf ku jiro miyay soo galaan nasab ahaan mise ma soo galaan haddana culammada qaarkood waxay yidhaahdaan iyaguna waa soo gelayaan marka ciddii aan ahayn yacni labadaa qolo aan ahayn ma beddelayaan halkaasoo abiina ma ka reebayaan maadaama tafiirtii ibraahim aanu ahayn jawaabtu waxay tahay maya dikrigu siduu u soo arooray ayuu u odhanayaa ama duriyaddii ibraahim ha ka mid ahaado ama yaanu ka mid ahaan sida xadiiska igu soo aroortay baa loo odhanayaa waxaana jirta nebiyadu dadka waxay uga dhigan yihiin sidii waalidiin oo kale ay uga dhigan yihiin waata markaa waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisii waxaa la yidhaahdaa wa ummahaatu almu'miniin waa hooyooyinkii mu'miniinta ya hooyooyinkii mu'miniinta weeye qira'ashaada waxaa la akhriyey ubay ibnu kacbin u akhriyey wa huwa abun lahum wa aswaajuhu ummahaatuhum ayuu isagu wuxuu ku dari jiray ziyaaduu akhrin jiray ah wa huwa abun lahum isna aabbu u yahay isna aabbe ayuu u yahay qur'aannimo looma akhrin karo laakiin culammadu marka abwaabtan oo kale laga hadlayo waa soo qaataan xadiis waata ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam innama ana lakum bimansilati alwaalid anigu waxaan idinka dhiganahoo kale yacni maqaamkii waalidkoo kalean idinka dhiganahay maqaamkii waalidkoo kale ayaan idinka dhiganahay markaasuu dabeedna u sheegayay aadaabtii loo xaajo gudanayay wax ku saabsan markuu qofku korka u fadhiisanayo aadaabtuu isticmaalayo iyo siduu u istijoonayo wax ku saabsan ama isaga bi'inayo kaadidii isaga bi'inayo ayuu dabeedna u sheegayey marka khulaasadu waxay tahay maadaama yacni daliil in lagu beddelo aynaan haynin wejina ay leedahay sidaa loo deynaya loo odhanayaa yani waxa weye waxba lama bedelayo ismana diidayso wa calaa diini nabiyina muxammadin iyo wa calaa millati abiina ibraahiim waayo diinta nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam diintii ibraahim waa waafaqsan tahay bacdu tafaasiil oo sharaa'icda ah bay ku kala duwan yihiin diimaha nebiyaduna dhammaan tawxiid bay ku wada baaqayeen asalkii waa iskaga mid diinta nebi ibraahimna ibraahiimna waxaweeye waxyaalo badan oo sharaa'icda ka mid a ah, waxa weeye eh, nebiga sala allahu aleyh wasalam diintiisa iyo diintii ibraahim waa iska waafaqsan yihin koob iyo sagaashan subxaana allahi wabixamdihi waxaa ka mid a ah adkaarta la odhanayo in la yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi ilaahay baa xumaan ka nasahan waa xumaan ka dheer wa bixamdihi ay wa usabbixuhu eh, bixamdih waa nasahaya ilaahay xaalan markaa mahadnaqiisana ku dheehayo taana wuxuu odhanayaa mi'ata mara boqol goor buu odhanaya yani adkaarahan waa adkaaro fara badan marka hadduu ruux wada odhan karo waa fiican tahay hadduu wada odhan kari waayo qadarku ka odhan karo ayuu markaa la imanaya awqaadda weliba marka uu kari karana inuu aad ugu dadaalo ayaa fiican marka boqol goor buu odhanaya subxaana allahi wabixamdihi ayuu marka boqol goor ku celinaya xadiiskana saxaabiga soo wariyey waa abu hurayra waxaana xadiiska soo saaray muslim baa saxiixiisa ku soo saaray waxaanu sheegayey man qaalaha mi'ata maratin xiina yusbixu wa xiina yumsii ruuxa boqol goor yidhaahdaa markuu subaxaysto subxaana allahi wa bixamdih iyo markuu galabaysto subxaana allahi wa bixamdihi boqol goor yidhaahdaa oo ku celiya lam yأti axadu ywma alqiyaamati bafضla mima jaءa bihi ila axadu qaala mila ma qaala aw zaada calayh ruux lama yimaado maalinta qiyaame wax markaa ka fadli badan wuxuu la yimi yacni waxaa weeye subax kasta iyo galab kasta hadduu boqol goor subxaana allahi wabixamdihi odhanayey sidaana joogteeyey fadli weyn buu aakhire la imanaya marka yowmulqiyaamaha ruux lama yimaado wax ka fadli badan wuxuu la yimi mooyaane ruux sidaasoo kale yidhi oo dikrigaasoo kale isaguna la yimi amaba ka badiyey kaasunbaa ka ajar weynaanaya aakhiro laakiin marka haddii kale cid ka ajar weynaanaysa oo ajar ka weyn la imanaysaa ma jirto maalinta qiyaame waxaa loo jeeda waa ruux joogteeyey oo caadaystay inaanu ka tegin subax kasta iyo galab kasta boqolkaa goor subxaana allahi wabixamdihi markaa joogteeyey oo daa'imay oo sidaa u ilaaliyey yacnii fadli weyn iyo ajar weyn buu aakhire la imanayaa ruux ka badsaday dikrigaas ayuunbaa ka ajar badnaanaya laakiin ruux kale oo ka ajar badnaanaya ma jiro xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey tasbiixda iyo taxmiidda in laysku ladhaa fadligeedu waa weyn yahay yacnii labadaa in laysku ladho aad iyo aad baa fadligeedu u weyn yahay marka waa shay marka aad iyo aad u qaali ah oo waxa weeye u fadli badan marka in lagu dadaalana ay haboontay xadiiska labiyo sagaashanaad ruuxu markuu waa beristo wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allahu waxdah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn oo wuxuu la gaarka yahay cidina aynan la wadaagin lahu lmulku walahu alxamdu lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkigoo dhammi walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqoo dhammi wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuxuu u yahay mid u awood badan buu yahay cashara maraat wuxuu sidaa odhanayaa toban goor buu odhanayaa toban goor ayuu sidaa odhanaya xadiiska sidaan lagu soo wariyey waxaa soo wariyey abu hurayra ayaa soo wariyey waxaanu sheegayey in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi man qaalaha cashra maraatin xiina yusbixu ruuxa marka waxa weeye toban goor yidhahda markuu waabariisto laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir toban goor ku celiya kutiba lahu miata xasana kutiba lahu miatu xasana waxaa loo qoraa boqol xasano wa muxiya canhu miatu sayi'a waxaana laga masaxa laga baabi'iyaa boqol dembi wa kaanat lahu cidlu raqaba waxaana markaa u sugnaada qoor xorayn wax u dhigma ayaa u sugnaada wa xufida biha yowmaidin xataa yumsiya maalintaana waa lagu ilaaliyaa ilaa uu markaa galabaysanayo ama gabaldhacsanayo waman qaalaha xiina yumsi ruuxa yidhahda markuu galabaystana kaana lahu milu dalik saasoo kale usugnaanays saasoo kale ayaa u sugnaanaysa xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed ayaa musnadkiisa ku soo wariyey nasaa'ina wuxuu ku soo wariyey fii camal alyowm waleyla ayuu ku soo wariyey albanina waa saxiixiyey oo wuxuu yidhi xadiiskaasi waa saxiix ibnu baazna wuxuu yidhi sanadkiisu waa xasan ayuu yidhi marka toban goor haddii la yidhahdo fadligaa weyn baa lagu helayaa aw maratan ama hal mar buu odhanayaa aw maratan waaxidatan ama mar keliyuu odhanayaa cinda alkasal markuu caajiso bimacnaa subaxnimadii hadduu is yidhaahdo tobankii ma wada awoodi kartid ama mashquul ama caajis iyo wax la mid la soo kulmaan markuu waa bariisto wuxuu odhanayaa hal mar buu odhanayaa waa hadduu ka caajiso tobankii inuu wada yidhaahdo iyadana xadiis kalea ku soo arooray xadiiska kale ku soo arooray sheikhu waa kulmiyo labadii xadiisba wuxuu isugu keenay eh, raqam keliyuu isugu keenay oo awan buu u dhexaysiiyey xadiiska kale saxaabi kalea soo wariyo abi cayaash la yidhaahdo ayaa saxaabigiisu yahay waxaanu sheegayaa in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man qaala ida asbaxa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ruuxa yidhaahda markuu subaxaysto sidaa yidhaahda marar badan lama sheegin hal mar keliya weeye kaana lahu cidlu raqabati min waladi ismaaciil waxaa u sugnaanaya qoor xorayn yacni markaa qof ubadkii ismaaciila oo addoona oo la xoreeyo kale fadligiisuu yeelanayaa waxaana loo qorayaa toban xasanaa loo qorayaa waxaa laga daadinayaa toban dembi baa laga daadinayaa waxaa la kor yeelayaa toban darajaa la kor yeelayaa wa kaana fii xirzin min ashaytaani xataa yumsiya waxaanu noqonayaa mid xirsi xirsi xidh kaga sugan shaytaanka oo ka xafidan ayuu noqonayaa ilaa uu ka galabaysanayo wa in qaalahaa idaa amsaa kaana lahu milu daalik markuu galabaystana hadduu sidaa yidhaahdo waxaa u sugnaanaya saasoo kale ilaa uu ka waaberisanayo yacni habeenkii o dhan baa la ilaalinaya fadliga iyo ajarkaana waa helaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo xaakim ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa subaxii markuu waa beriisto hadduu awoodi karo wuxuu odhanayaa toban goor buu laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ku celcelinaya fadaa'il badan baana laynoo sheegay inuu marka waxaa ku helayo boqol boqol boqol xasano boqol ajar boqol dembina lagaga masaxayo boqol darajana sare loo qaadayo qoor xorayn fadligeedna inuu helayo shaytaankana laga ilaalinayo hadduu hal mar keliya yidhaahdo subxi markuu waa beriistana waxaa u sugnaanaysa toban toban derejo toban toban baa usugnaanaya toban xasano toban derejo toban dembiyoo laga masaxo ayaa u sugnaanaya qoor xorayntii waa iskaga mid iyo shaytaanka ilaalintii waa iskaga mid laakiin xagga fadliga kale bay marka kala badan yihiin oo yacni waxa weeye halka boqol boqol derajo uu ka kale helayo kani wuxuu helayaa toban toban toban xasano toban derajo toban dembiyo laga masaxo kana dee tobanlaab buu la yimi ila toban goor buu ku celiyey cashara fii cashara waa mia toban toban lagu dhuftayna waa boqol marka waxa weye hadduu awoodi karo sida horaa fadli badan haddii marka waxa weye ay xoogaa ka wahsadana halka mar ayuu marka odhanaya cala alaqali marka waxaa ku sugan marka uu galabaysta lafteeda inuu intaa in laeg odhanayo saynu xadiiskaba ka akhrinay aynu ka sheegnay ashyaadan marka la akhrinayo subaxnimadii in badanoo ka mida ah waxaa soo arooray galabtiina intaa in laegin la yidhahdo xadiiska saddex sagaashanaad laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allaah ilaahu mid la caabuda xaq ma aha adiga mooyaane adigoo qura in la caabudo ayaa xaqa waxdahu laa shariika lah xaalo aad keligaa tahay laa shariika lahu xaalaanad wadaaga lahayn xaal aanad wadaaga lahayn ay laa mushaarika lah cid markaa la wadaagtaa aynay jirin khasaa'istiisa lahu lmulku ilaahay oo qura waxa u sugnaaday mulkiga iyo yeelashada walahu alxamdu ilaahay qura ilaahay oo qura waxa u sugnaaday mahadnaqa oo dhanba u sugnaaday wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay mid u awood badan ayuu u yahay miata mara boqol goor inuu yidhaahdo ida asbaxa markuu waa beriisto boqol goor yidhaahdo xadiiskii hore waxaynu ku soo aragnay inuu markuu waa beriisto hal mar yidhaahdo ama toban goor yidhaahdo fadligeedana waa laynoo sheegay kanna wuxuu sheegayaa hadduu waa bariisto inuu odhanayo boqol goor inuu odhanayo marka boqol goor inuu yidhahda kasii fadli badan subax kastoo waa beriisto inuu boqol goor yidhaahdo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir ya waana dikrigii ugu fadliga badnaa nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir anigiyo nebiyadii iga horreeyeyba calayhi salaatu wasalaam calayhim asalaatu wasalaamu calaa nabiyina afdal asalaatu watasliim waxaanu nidhaahno waxaa ugu khayr badnaa oo ugu fadli badnaa inaannu sidaan idhaahno laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ila aakhirih marka tii baa lagu celinaya boqol goor lagu celinaya boqol goor ayaa markaa lagu celinaya marka boqolkaa goor hadduu yidhaahdo wuxuu la fadli toban qoorood inuu xoreeyey bimacnaa toban markaa waxa weye qofoo addoomma ah inuu xoreeyey fadligeeduu helaya man qaalaha mi'ata maratin fii yowmin kaanat lahu cidlu cashri riqaab wa kutiba lahu mi'atu xasana wa muxyat canhu mi'atu sayi'a wa kaanat lahu xirzan min ashaytaani yowmahu dalika xataa yumsiya walam yaأti axadu biafdala mima jaءa bihi ila axadu camila akhara min dalik yani hadduu boqol goor subxii yidhaahdo toban marka waxa weeye nafood oo addoommo ahaa inuu xoreeyo kale fadligeedu yeelanayaa dee qoorta la xoreeyana qofka naartaa lagaga xoreeyaa qofka la xoreeyo qofka naartaa lagaga xoreeyaa wuxuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam qofka markaa addoon xoreeya oo ilaahay dartii u xoreeya kaanat fikaakahu min annaar yacnii wuxuu naarta iskaga furanayay noqotaa xadiiskani wuxuu sheegayaa ilaahay naartuu ka xoreeyaa qofkaa xoreeyey markaasuu xubin walba xubin kaga xoreeya ya xubin walba xubin buu kaga xoreeya marka haddii xubnaha ruuxaasi dhammaystiran yahay oo laxaadadiisu u dhan yihiin yacni xubin kastoo jidhkiisa ka mida naartaa lagaga xoraynaya naari markaas sidaas aawadeed taaban mayso waa fadli weyn wey marka wuxuu helayaa yani waxa weeye toban yani qofoo addoomma ahaa inuu xoreeyo kale fadligiisu helaya boqol marka dembina waa laga daadinayaa boqol xasanana waa loo qorayaa boqol ajar boqol dembina waa laga daadinaya waxaanay u noqonaysaa xirsi bay u noqonaysaa xirsi xidh shaytaankii uu ka xafidan yahay oo uu ka dhowran yahay maalintiisaas ya ilaa uu habeensado shaytaan u soo dhowaan maayo shaytaankii waxa weeye waa xirsi buu kaga jiraa ruuxna lama yimaado wax ka fadli badan wuxuu la yimi ruux intaa ka badiyey mooyaane yacani dikrigu wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo muqayad dikriga muqayadka ah ee soo arooray tiro gaara laynoogu sheegay waa in sidii tiradii loola yimaadaa maaha dikrigu inuu intaa ku koobanya waxaa jira dikri mulaq ah dikri mulaqaa jira dikriga mutlaqi waa maxay waxa weeye waa in la farabadiyo un dikriga wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat udkuru llaha dikran kasiira ilahay xusa dikri fara badan marka dikrigaa fara badani maxduud ma aha tiro kuma xadidna waa in marka waxaweye layska wadaa waa in la iska wadaa waata laga soo naqliyo yacni saxaabada qaarkood inay waxa weye maalintii laba iyo toban kun oo markaa dikriyuu la iman jiray abu hurayra kulla yowm wuxuu la iman jiraa layidhi laba iyo toban kun dabeedna wuxuu yidhi mar waxaa loo soo naqliyaa labaiyo toban kun oo goor inuu laa ilaha illa allahu odhan jiray marna waxaa loo soo raraa laba iyo toban kun oo goor inuu markaa tasbiixsan jiray dabeedna wuxuu odhan jiray yani qadarkii maktaydu ahayd xagga daraahimta marka laga eegayo xagga dirhamada marka laga eegayo maktaydu qadarkay ahayd yani waxa weye dikri la mida ayaan kula yowm la imanaya ya oo marka waxa weeye dee maktii xagga geela tahay boqol geela tahay laakiin xagga markaa lacagta dirhamada ah waxawe labiyo toban kun oo dirham bay ahayd labiyo toban kun oo dirham ayay marka ahayd marka wuxuu yidhi yani qadra diyatii ayaan markaa kula yowm tasbiixsanayaan marka dikrigaas waa mutlaqoo in layska waday noqonaysaa aan tiro mucayana waxba markaysagaa la laazimin in lala yimaado ama laysku gaar yeelo marka laakiin ka muqayadka ah baa tiradii ay soo aroortay in lala yimaado ay markaa tahay xadiika eh, waa min xadiii abi hurayra weeye waa min xadiii abi hurayra waxaana soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiika afariyo sagaashanaad subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih subxaana allahi ilaahay baa xumaan ka nasahan wa bixamdihi ay wa usabbixu ilaahay waa u tasbiixsanayaa bixamdihi xaalaan ku ladhaayo waan u tasbiixsanayaa ilaahay xaalaan ku ladhayo bixamdihi mahadnaqiis aan ku ladhayo waxaan tasbiixdaa iyo taxmiiddaaba la imanayaa cadada khalqihi makhluuqaadka ilaahay tirada ay yihiin cadadkooda cadadka makhluuqaadka ilaahay cadadkoodoo kale aan odhanayaa subxaana allahi wabixamdi wa ridaa nafsi raalli ahaanshaha markaa daatada ilaahay yani raalli ahaanshaha ilaahay qadarka uu yahay ayaa tasbiixdaydaasi marka ay tahay qadarkeedu yacni markaa qadar taa la mida ayaan ilaahay u tasbiixsanaya wa zinata carshi miisaanka carshigiisu inta uu la eg yahay tasbiix la mida aan ilaahay u tasbiixsanaya wa midaada kalimaati yacni waxa weeye qoraalka kelmadihiisa markaa la qorayo ama farabadnida kelmadihiisu ay fara badan yihiin cadadka ay yihiin ayaan markaa ilaahay u tasbiixsanaya alaaa maraatin saddex goor buu sidaa odhanaya ida asbaxa markuu waabariisto ayuu sidaa odhanaya xadiiskan cidda soo warisay saxaabada ka soo warisay waa juwayriya oo zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida ummahaat lmu'miniinka ka mida ayaa markaa xadiiska nebiga ka soo warisay calayhi salaatu wasalaam juwayriye wuxuu nebigu ku arkay iyadoo tasbiixsanaysay tasbiix bay u fadhiisatay markaasaa tasbiix bay wadday wadday waday nebigu waa ka tegey wakhti badan buu ka maqnaa wuxuu soo noqday iyadoo weli tasbiixdii sidii u wadda tasbiixdii iyadoo sidii u wadda ayuu markaa soo noqday meeshii ay ku tukatay subixii bay tasbiixdii la fadhiisatay ilaa waxa weeye markaa barqa dheer ay gaadhaysay markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam adiga dabada waxaan idhi afar kelmadood baan idhi oo waxaad tidhi oo dhan haddii lala miisaami lahaa ka miisaan badnaan lahay afartaa kelmadood waa maxay subxaana allahi wa cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi yacnii sidaasaan idhi buu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam sidaas ayaan idhi yacnii saddex goor baan saa idhi marka xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa dikriga ilaahay la xusayo subxaana allahi wabixamdihi haddii lagu daro cadada khalqihi tirada khalqigiisu intay la eg tahay baan ilaahay tasbiixdaa ula imi iyo raalli ahaanshaha ilaahay inta uu la eg yahay yacani waxaa loo jeedaa xagga cadadka iyo miisaanka carshiga ilaahay inta uu la eg yahay iyo kelmadaha ilaahay inta ay la egyihiin inta ay la egyihiin midaadkana waxaa loo jeedaa bimacnaa waxa weeye waa farabadnidaa laga tilmaamayaa ay fara badan yihiin madadka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ziyaadada ayaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa inta kelimaadka ilaahay yihiin ayaan ilaahay u tasbiixsaday waxaana taa laga qaadanayaa inuu fadiilo badan ku helaayo sidaas marka inuu yidhahdo xadiiskanoo kale waatuu ka istimbaaday imaamu shaafici salliga ziyaadada uu ku daray kulamaa dakarahu daakiruun waghafala can dikrihi alghaafiluun imaamu shaafici waxa uu yidhi sala allahu alayhi wasalam marka la yidhaahdo waxaa lagu sii darayaa kulamaa dakarahu daakiruun waghafala can dikrihi alghaafiluun yacni mar kastoo kuwa xusaya ilaahay ay xusaan ayaa nebiga ku sallinaya iyo mar kastay ka haafil noqdaan kuwa ka haafil noqonaya bimacnaa cadadkooda inta ka haafil noqonaysa iyo inta xusaysaaba tiradooda inta la agto waxay ka dhiganta u ka istimbaadaya cadla khalqi ya waayo kuwa xusayay iyo kuwa ka haafil noqonayaaba waxay soo gelayaan da khalqigii cadada khalqii warudaa nafsi wazinata arshi midaada kelimaati marka dikriga inuu fadli badan yaha laga qaadanaya waayo dikrigii badnaaye wakhtiga badan ay u fadhiiday juwayriya nebigu wuxuu tilmaamay in intaa in la yidhaahdaa ay ka fadli badnaanayso oo ka ajar badnaanayso ayuu markaa tilmaamay saas ayuu markaa tilmaamay waana kala badan yihiinoo yani cadada khalqihi baa lagu bilaabay tirada makhluuqaadkiisa makhluuqaadka ilaahayna waa fara badan yihin waxaa soo gelaya waxa weye nooc walba hadday markaa yihiin bini aadam yihiin hadday jinni yihiin hadday insi yihiin hadday malaa'ik yihiin hadday xayawaanaad markaa yihiin kuwa beri kuwa badeed yani waxa weye nooc walba ilaa cayayaankaa soo gelaya ilaa makhluuqaad ilaahay waxaa soo gelaya ciidda markaa waxae ayaa soo gelaya cirarka iyo dhulka iyo markaysaga kawaakibta iyo carshiga iyo kursiga iyo yani makhluuqaadka markaa dhammaantood xataa cadadka ciiddaa soo gelaya ciidda cadadkeedu intay laagto marka waa fadli weyn waxaa ka sii weyn wazinata carshihi ayaa ka weyn kolley cadadka khalqigiisa laakiin wa ridaa nafsihi kama weyna waa sife ilaahay ridaha ilaahay marka waxa weeye makhluuq kama miisaan badnay wa midaada kalimaatihi iyadu waa ka sii badanta kalimaadka ilaahay Eh, wuxuu odhanaya markuu waa beriisto allaahumma inii as'aluka cilman naafican warisqan tayiban wacamalan mutaqabala ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa cilmi naafico wax taraya ayaan ku weydiisanayaa wa risqan tayiban risiq wanaagsanoo xalaalaan ku weydiisanayaa marka tayibnimadii waxaa soo gelaya xalaalnimada waxaa kaloo soo gelaya inuu markaa baraka leeyahay risiqaas inuu baraka leeyahy mubaarak yahay wa camalan mutaqabalan camal la aqbalaan ku weydiisanaya wuxuu sidaa odhanaya idaa asbaxa markuu waa beriisto ayuu sidaa odhanaya xadiiska hore ayaynu usoo marray waxaynu ku soo yani salaadda dabadeeda waxyaalaha la odhanayo ayaynu ku soo marray haddana sheikhu wuxuu soo celiyey yani waxa weeyaan adkaartii sabax ayuu ku soo daray oo waa soo celiyey marka waxaa soo wariyey ibnu sunni baa kusoo soo wariyey camal yowm waleyla ibnu maajahna waa soo wariyey marka alarnautaan ayaa taxsiiniyey buuri marka waa soo marray cala kulli xaal marka kaas waa duco ilaahay laga baryayo cilmi naafica ilaahay ku arsaaqo iyo risiq xalaala ah oo wanaagsan oo tayib ah iyo camal la aqbalo waa ducaa jaamica ah, xaggii cilmiga xaggii arsaaqdii adduunyada xaggii camalka yacni inuu ilaahay aqbalo camalka in la aqbalana waa shay cadiima ah. waa tii aynu hore u soo sheegnay saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen haddaan ogaan lahaa hal sujuud in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa geeri baan jeclaysan lahaa laakiin waxaanan kale ogayn oo hubin yaqiin aanan u hubin in sujuud layga aqbalay qura cimrigayga waxaan samaynayey waayo allah wuxuu idhi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa keliya kuwa muttaqiinta kuwaasu wax ka aqbala xadiiska lix sagaashanaad wuxuu odhanayaa subaxnimadii astakfir allah wa atuubu ilayh ilaahay baan dembidhaaf weydiisanaya wa atuubu ilayh ilaahay baan u toobad keenaya mi'ata mara boqol goor fi lyowmi maalinta gudaheedii boqol goor buu sidaa odhanaya boqol goor ayuu sidaa odhanaya saxaabiga xadiidka soo wariyey waa aqaru bnu yasaar almuzani weeye saxaabiga soo wariyey waxaana xadiiska soo saaray bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray marka astaqfir allah wa atuubu ilayh ilaahay baan dembidhaaf weydiisanayaa ilaahu dembiga iga dhaaf wa atuubu ilayh allah baan u toobad keenaya taasuu ku celcelinayaa boqol goor boqol goor buu ku celcelinaya marka istikfaarka in la farabadsado aad bay muhim u tahay istikfaarka iyo toobada haddii la israaciyana kale la macni noqonayaan ida ijtamaca iftaraqaa hadday kulmaan way kala tagaan oo istikfaarkuna wuxuu u dhacayaa dunuubtii hore iga dhacday ilaahu iga baabi'iyo iga masaxo iga dhaaf iga cafi towbadduna waxay u dhacaysaa wakhtiga soo socdana ilaahu iwaafaji sida wanaagsanesan ee taacada iyo khayrka ah oo dembiga iga ilaali waa marka labada laysku laro haddii laakiin midkood la sheego ka kale aan la sheegin ka kalena waa soo gudagalaa istikfaar keliya haddii la astakfir allah waa ku jirtaa dembigii horena iga dhaaf ka dambena iga ilaali ya allahuma tub calaya haddii la yidhahdana waa la mid ilahu iga toobad aqbal waxay noqonaysaa markaa labada noocba inay shamlinayso labada noocba soo gudagelayaan saasay noqonaysa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk